إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار الأماجد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد xadiidkaa sideed iyo tobnaad waxa uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam neefka baktiga ah haragiisa in lagala bixi karo lana intifaacsan karo goorma intii la nadiifiyey ee la xoodhiyey ama la hoodhiyey hoodh hoodhin iyo xoodhin labadabaa la idhaa ehm, dadka halkani kolley hoodh bay u yaqaanaan ninkaa hebel hoodh laguma qoysta baa la idhaa manaa hoodhka wax aada u liitay u sheegayaan marka waxaan uga jeedaa inagu celiyey yudahiruha almaau waalqarab biyaha iyabaa nadiifinaya geydhaha bay nidhi markaa gaydhaha waaba laga yaabaa dee dhalinyarada qaarkood inaanay garanayninba qaar baa igu lahaa caleenta maraaga ah qaar kale waxay dhaha ma dhaameelkay moodeen qolo kale dhaameelka <laughs> riyaanay u lulin marka gaydhuhu dee waxa weeyaan midhaha maraaga oo kulul dhaameelka maaha waayo xadiidka sagaal iyo tobnaad baynu sharxiisa haynay xadiidkaasi waxa uu tilmaamayay inaan lagu cunaynin weelka ahlulkitaabka waa yuhuud iyo kristanka sababta nijaastii baana iska ilaalinayn ooba laga yaabaa inay wixiyada qaarna ku cabaan khamri qaarna ku cunaan hilib doofaar marka sida wanaagsani waa in la daayo waay wixii aad heli karayso inaad ka dhowrsoonaato ee wanaagsan aad ku dhowrsoonaato hadduu u baahdana sidaa xadiidku sheega weelkii waa inuu iska xalaa marka halkaa waxaad ka arkaysaa qofka muslimkaa mar walba in laga doonayo inuu u dadaalo shayga xalaasha ah inuu u dadaalo diintiisa inuu u dadaalo wixii damiirku ku degaya qolyaha qaarkood baa su-aalaha markay dabadda naga soo weydiiyaan ayaa waxay odhanayaan sheekh waxaa igu dhacday shaqo la-aan meel doofaarka lagu qalaan maydhaaye balka warka aan iska soo dhaafo sariibadii soomaalida geela lagu qali jiray kaale halkaa noo nadiifi lacagtuna kaaga yaraan mayso insha allahu marka waa dhibaatada ummadii haysata iyo gobonnimo darada ee ku dhacday bay kamid tahay waxa uu sheekhu leeya waxaaba laga qaadan karaa xadiidkan inuu bahalka khamriga la yidhaahdo muran dheer aynu ku arki doono inuu nijaas yahay baa laga arkaya maadaamay tilmaameen in waxyaabaha lagu diidaya ay khamrigii iyo doofaarka ayaa wixiyadii ku isticmaalaya marka khamrigu inuu nijaas yahay yaaba halkan laga qaadan karaa adigu waynu utegi doonaa aqwaashiisa waaya aqwaasha ku jirta xadiidka soddonaad marka waxaa kaloo aynu u gudbi doonaa maxaanku idhahdaa axaadiis dhowra oo marka laga hadlayo baabka nijaasada iyo waa sii xusuusin lahaynune waxyaabo yaro hoos hoosa baa axaadiistu ay ka waramaysa hoosood waxaynu uga jeednaa wax dadku inay masal hadal qaadaan ama ay in yar ka yara dhowrsanayaan laakiin waa arrin runtii gacal un kuu sheegi doono ehm, wixii nijaasa iyo qofka wixii mayri ku imanaya iyo wixii kale islaamku qofka wax walba uu sheegaya oo diintiisa la xidhiidho oo ehm, wixii wax kaga xumaan lahaayeen baa loo sheegaya wixii wax ku hagaagi lahaayeen baa loo sheegaya وعن عمران بن الحuseين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاaبه نبiga iyo أصxaabtiisu توaضأوا waxay ka weysaysteen min miزاadة امرأة ruux dumarihi qarbad ay lahayd mushrikatin oo gaalad ah gabadh gaalada qarbad ay lahayd biyo ku jiray ayaa nebigii asxaabtu ay ka weysaysteen misaanadu waa qarbadka sidaa uu kuu sharxayo erayada luqada ah oo dhan sheekhan basaamka aada kuugu faaiideynaya sharaxooda tawada-u waxay ka weysaystee nebiga asxaabtu min mizaadati imra'a mushrika aan islaam ahayn oo mushrikadoo gaalada qarbad ay lahayd biyo ku jiray ayay ka weysaysteen nebigii asxaabtu marka xadiidka waxaa laga faa'idaysanayaa oo halkan sheekhu u keenay haragii la magdiyey ama la horiyey inuu dee daahir noqonayo oo xataa wixii lagu shubay in la iska isticmaali karayo walow haba ahaado wax qoyane markuu dee shaygii nadiif noqdo ee mustacmal uu noqdo dee wixii lagu qaadanayay sharaab iyo cunada in la isticmaali karayo waxaynu ka faaidaysanay xadiidka barsi in la odhanayo wixii aan birsoli birsol sharcigii ku dhece walow haba la rifrife gawraca gaaladiiya iyo mushrikiintu dee gawrac la odhan maayo a gawrac iska liisa oo aan maaragtay tixgelin lahayn marka baktiga wixii aan mindi taabanu lama idhaahdo xataa haddaanu gawrac sharcigi ku dhicin waa iska bakti un waxaynu ka faa'idaysanaa xadiidka weelka gaalada haddii aan lagu arkayn haddii aan lagu arkaynin markaas wax nijaas ama tuhmaad badan ee aanay saarnayn in la iska isticmaali karayo oo dee waa kan xadiidku tilmaamaya aayaddan ilahay uhi inama almushrikuuna najas suuratu ku sugan atawba nijaasta aayaddu ay sheegtay waa nijaas xagga macnaha ah maaha inuu jidhkoodu nijaas yahay jirkoodu nijaas maahae waa nijaas xagga qalbiga iyo gaalnimada daraaddeeda sidaa darteed buu sheekhu ku leeyahay gabadha kaafirada ah wuxuuna loola dhaqmi doonaa un sida ta muslimada ah loola dhaqmaya ila qur-aanku wuxuu baneeyey gabadh ahlulkitaab ahoo yahuud iyo kristanka ah inuu ninka muslimka ahay guursan karo sida suurat lmaa-ida ay tilmaamay marka haddaba wax gaarahoo lagu sii abadkeynaya ma jiro maadaama ay ka maydhanayso dhiiggii xaydkii iyo nifaaskii iyo waxyaabaha ay ka maydhanayso oo dahaaradii sida tan muslimataaaray waaya xadiidka koob iyo labaatanaad wa can anas ibni malik radia allahu canh ana qadaxa anabiyi sala allahu alayhi wasalam nebigu qadax uu lahaa qadaxu waxa weeyaan waa weelka biyaha lagu cabo waa fijan ama koob ama madiibad ayaa inkasara jabay inkastana wuu jabay fatakada waxa uu ka sameeyey makaana shacb meeshii uu ka dilaacay silsilatan min fida silsilad macnaha xoogaa liida ama safeexad lacagah ayaa lagu sameeyey xadiidku saasuu tilmaamaya waaya waxa halkan xadiidku uu daba socdaa baashii lacagtii iyo dahabkii wiciyadii aan laga dhiganin baynu soo aragno nusuustu ay soo tilmaanto waa lasoo diiday laakiin waxyaabaha qaarkood ayaa halkan la banaynaya oo mustafaadaadkana aynu ku arki doono marka weel baa jabay weelkiibuu nebigu ihi kama maarmayna haynaga tuurine halka uu ka dilaacay inoo kaba waxaa ku kabtaan xoogaa liidahoo lacagoo dheer ayaa tumaalkaa loo geynaya markaasu saa liidkaa u saaraya xoogaa masaabiirana wuu ku dhufanaya kolkaas saasaa lagu intifaacsanaya weelka lacagtuna dee waa wax macdan wanaagsanaho daxal baana yeelanayn halka xadiidku daxalka ka yeelanaya ilaa weelkii xalid badan buu ubaahanaya xadiidka waxaa laga faa'idaysanayaa in dahabka iyo lacagta isticmaalkoodu xaaraan yahay ilaa wixii sharcigu baneeyo mooyaane wixii daliil gaari uu kusoo arooro sida tan oo kale waxaa labaadoo aynu ka faa'idaysanaynaa in xoogaa lacagahoo kooban marka baahi ay timaado loo isticmaali karo weelka laftiisa naxaastiiyo waxyaabihii kale waa lagu samaysan karaa tan laftigeedana abka loo isticmaalaya waa baahi laakiin isqurxin maaha qurxin maaha in la qurxiyo meeshii maaha faa'iidada kale uu sheegay waxa weeyaan dumarkii way u banaan tahay dahabkii iyo lacagtii labadaba inay isticmaalaan oo deed qurxin ay u isticmaalaan ilaahay baa wuxu uhi waman yunashau fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami hayru mubiin korintooda iyo barbaarintooda quruxda waa ka qayb gadaabkiina way iska xidhan karayaan dumarki waxa kaloo uu kuleeyahy sheekhu wayubaaxu taxliyat silaax waadawaat lqitaal bima jarat bihi alcaadatu ayda qalabka dagaalka qaarkiibaa lagu qurxin karaa xagga lacagta marka la eego salafkiina qaarkood way isticmaaleen asxaabta qaarkood seefahooda ayay qaybtan daabkan la qabsado ayay ku qurxiyeen sidaan filaya ibnu cumar laftiisu inuu ka mid ahaa marka in yaroo lacaga waa lagu qurxin karaa qalabka dagaalka wixii caadada iska macruuf wakada ma dacat ilayhi xaajatun min ribaati asnaan waitikhaadi anfin wanaxwi dalik waxaa kaloo lagu isticmaali karaa dahabkii iyo lacagtii wixii baahi qofka ay u qabato sida matal ilkihii oo kale iyo sankii iyo loo isticmaali karo oo waxay kasoo faaidaysanayan xadiidkii abi daawud uu warinayay ee darajadiisuna ay xasanka ahayd carfaja ninkii la odhan jiray dagaaladii jaahiliyada ayaa sanku ku go-ay soo seeftiya waxay ka leefsiiyeenba sankaasaa go-ay intaa maalinkae jilicda sana dabeedna waktigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam sankiisii wuxuu ka samaystay lacag xoogaa uraba yeelatay sankiibaa markii lacag laga sameeyeyba ur yeeshay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu i kan iska bedelo san dahaba samayso san yaroo dahaba ayuu samaystay oo intaa hore ah intaa jilicda san marka maadaam baahi ay jirtay ninkaasina sankaanu nabigu u ogolaaday ilkaha iyo wixii lamid a ah, halkaasay uga daliishanayaan culimadu sida maaragtay masalada weliba uu si yara iftiiminaya mawsuuca alfiqiya alkuweytiya iyo kutubtan kale mudawalaadka shawaaficduba aada bay uga hadlayaan masalada wixii aan daliil kusoo aroorin waa la iska dayn doonaa ama qofku ha yaraado ama ha badnaado sida masalan imanka hudheelada qaarkood oo lagu qurxiyo bahashan dadka qaarkood oo iyagoo isyaro xariisinaya saacad dahabaan sitaa qalin dahabaan sitaa miftaaxaygu waa dahab maya kullu dalik allahuma ilaa dee kacbad oo kale iyada xaaladaheedu waa gaar oo xariirta iyo dahabka iyo xaalado gaaray leedahay kacbada oo baaba la tilmaabaaba malbaab ku xidhan inuu yahay dahabe baabkan aynu gelayna waa baabu izaalati najaasaati wa bayaaniha bal nijaasta sida la isaga maydhayo iyo maxaa nijaas la yidhahdaa islaamka uu nijaas u yaqaanaa labadaa qodobo aada u muhiima siiba waktigeenna ayaa halkan lagu xusi doonaa waxaanay kamid tahay uun qurux badnaanta iyo wanaagga diintani ay leedahay maadaama qofku wax wal oo uu ka shaki lahaaba loo sharxayba nin yahuudiya ayaa la dhacay qiimaha diintani ay leedaha wuxuui islaamkiinu wax walba uu idinka waramay ilaa uu idiin sheegay sida xataa xamaamka qofku u gelayo iyo suuliga wax walba waa la idiin sheegay nijaastu waa wixii qofka mustaqdarahe liita wixii liita wey ee qofka dabeecadiisu iyo damiirkiisu wanaagsan yahay uu u diidayo jirkiisa iyo maradiisa iyo deegaankiisa inuu ku dhaco u diidayo qofka dabeecadiisu caadisay ah, ka ay silanaatay leexatay maayo taase waxaaba laga yaaba nijaasta wax caadiya inuu qaato nijaastu laba qaybood bay noqonaysa xukmiye iyo cayniya xukmiyadu waa mid aan la arkayn sana dee kaadidii oo kale hadday meel ku dhacdo oo engegto lama arkayo cayniyadu waa wixii ishu taabanaysa masalan dee dhiiggii iyo saxaradii yaa wejkay sii muuqanaya wey labadaa qaybood habka loo maydhayaa waxa weeye tan xukmiyada ah ee aan ishu taabanayn waa in meeshii laga suuliyo un wixii uriyo dhadhan keeni lahaa un laga saaro laakiin tan kale ee cayn kale iyada intii la kari karo waa in la israaciyaa caynteedana wixii go-i waayo xadiidkaa sheegi doona inuu macfi noqonayo la iska dhaafayo xagga nijaasta marka la eego nijaas wuxuuna loo tixgelinayaa un wixii islaamkeenu iyo diinteennu ay nijaas ku sheegto sidoo kale shay walba asalkiisu waa inuu daahir yahay ilaa la helayo ama aada yaqiinsanaysa waxaana nijaasi ku dhacday sida dalabadu markay akhrisanayaan kitaabkan irshaadkee la odhan jiray ismaaciil ibnu muqri uu leeyahy ayaa wuxuu qorayaa matniguu ku qorayaa wakulu maa kalaba tanajuzu fahuwa aahir cibaaradaasu dadka in badan aanay fahmin wa kullu maa kalaba tanajuzhu fahuwa aahir wax kasta oo inuu nijaasooba ay qaalib tahay baa aahira buuli markaasuu qofku odhanaya oo shaygii inuu nijaasoobaaba oo u badnaade siduu daahir u yahay macnaheedu waxa weeyaan kol haddii aan lagu hubin oo markaa aanad arkaynin ku xukumi maysid inuu nijaas yahay isagoo nijaas u badnaa ama ka agdhow daraadeed tusaalaha waxay ku bixinayaan markaa suuqa dhoobadiisii iyo ilmaha yar dharkiisii iyo qofkan helidlaha ah ee ku dhex jira dhiigga dharkiisii iyo waxaa wax ka muuqda oo aad ka yaqiininayso nijaasi kol haddaanu jirin nijaasku in badan ka agdhow yahay maya taa lama odhanayo lidalik baa nabigu calayhi salaatu wasalaam caruurta yaryar dee wuu iska qaadan jiray una salaadunbu isagoo sito iska tukan jiray ama khudbadaba akriyayuu dhabta iskaga haysan jiray marka ma loo soo istijeeyey iyo dharkiisu wax ma leeyahay iyo waxaa la weydiinayo wax kasta oo inuu nijaasoba ay qaalib tahay haddii aan yaqiin loogu hubin nijaas waaba baahi taasi waxaa markaa uu sheekhu markuu masaladan ka hadlayo uu tilmaamaya waxa waswaaska la ydhaah waman usiiba bilwasaawisi facilaajhu an yaclama yaqiina ana alasla fi lashyaai ahaara waanahu laa yuxkamu binijaasati shayin xataa yuclama yaqiina binajaasati wuu ku dhawaaay iyo waa laga yaabaa iyo inaga durkiyayo dhar ciyaal wey inaga tuurayo inaga laabaya maya wixii waa in lagu hubaa markaasubuu najaas noqonaya waaya intaasi muqadam haddaynu kaga gudubno xadiidka labiyo labaatanaad waxa uu leeyahay can anas ibni maliki radia allahu canhu qaala su-ila rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga waxa laga waxaa la waraysto oo la weydiiyey can ilkhamr baalka khamriga la ydhaah tutakadu khallan oo khal noqonaysa khal laga dhiganayo faqaala laa ma ka daaya buui ka daaya buui waxbaa ka dhiganinaya waxay ka warramaysaa riwaayadani ka warramaysa ama xadiidkani tilmaamaya bahalka khamriga la ydhaho khamrigu dawa waa xaraama waa la ogiy laakiin haddii intoo soodaha laga saaro iyo qaybtan maadadan qofka bani aadamka waalinaysa alcoholka la ydhaho intoo laga saaro isagoo aan wixii waalinayay lahayn bal ka warran baa yidhi hal ma noqonaya oo sharaab ma noqon karaa maya bui rasuulku sala allahu calayhi wasalam maashaha laga wada hadho wey waa la iska daayo midda kale kol haddii lug lagu yeeshay oo sababi ay timid iyadana maya xadiidka waxaynu ka faa'idaysanaynaa khamrigu inuu xaraam yahay saa dee aayaduba ay tilmaamayso in la kala reebo soonaha intoo laga saaro waxaa waxwaalinaya lala soo hadho dabeedna intii miidda ee saafiga ahayd maya waa kuwaasoo waa masalo laakiin khilaafaya qowlkaasuu nasku waafaqsan yahay se bahashaasi iyadu iskeed ay isaga nadiif noqoto intay karto uu ka baxo wixii waxwaalinayay waa xaalad gaara taas oo way banaanaanaysaa markaas hadday khal noqoto ama idaa takhaladat binafsiha biduuni takhliil bian inqalabat min kawniha khamran ilaa an saarat khallan fa inahaa subaax iyadaa iskeed markaa wixii uga baxay xadiidku wuxuu ina tusinayaa buu sheekhu yidhi oo afraad inuu bahalkan khamriga la idhaahdaa nijaas yahay ila ilaahay baa yihi inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijsun min camali shayaan intaasoo dhan waa rijs min camali shayaan marka aayadda caamkaana usoo qaatay xadiidkan oo isaguna si marka loo eego caamu ana way soo qaatay laakiin nuqdada shanaad waxa uu sancaani kaga hadlaya waa sheekha isaguna buluuqulmaraamka sharxey kitaabkiisa subul salaam ka sharxey yamaniga ahaa rag badanna waa la qabaan basaamo dee kitaabkan sarxaya laftiisuna wuu la qabaaye wuxuu ihi alxaqu ana alasya ana alasla fi lashyaai طahaara wa ana taxriima laa yastalzimu najaas faina alxashiishata muxaramatu طaahira wakulu lmukhadiraati wasumuum alqatilaati laa daliila calaa najaasatiha macnaha wuxuu leeyahy shaygu haddii uu xaaraan yahay kama dhalanayso inuu nijaasna yahay waxaa dhici karta shaygii oo xaaraana in aanu ahayn haddana nijaas iminka dee bahasha xashiishada iyo waxaan waxwaaliye iyo de iyadu marka sideeda loo taabto waa daahir laakin haddana waa xaaraan marka khamrigiina isaguna baabkaas inbuu galaya xaaraan wuu yahy oo qur-aan iyo xadiisba way sheegeen laakiin inuu nijaas yahay daliil ku cad ma jira bui faida carafta hada faina taxriima alkhamri aladi dalat calayhi nusuus laa ystalzimu minhu najaasatuha bal laabuda min daliili aakhar wailaa baqiina cala alasl waa in la helaa daliil gaarahoo tilmaamaya khamrigu inuu nijaas yahay haddii aan kaa la helinna dee wuxuna noqonaysaa shay xaaraana laakiin aan nijaas ahayn almuhim nusuustan ay usoo daliishadeen horta culimadu siday u badan yihiin waa inuu khamrigu xaaraan iyo nijaasba yahay jumhuurkoodu saasay u badan yihiin laakiin aymo badani waxa ay ku tegayaan maadaam daliil khaas u ah oo khamriga nijaasnimadiisa tilmaamaya aanu jirin inuu daahirnimadiisii ahaanay waxaa markaa taa ka ratibmaysa wixii isbiirtalaho dhan alcool leh ama cadar ha ahaado ama isbirta ha ahaado ama khamri ama wixii o dhami dee baabkaasunbuu wadagelaya baabkaasuu gelaya imada badna ay ku tegeen inuu saa u xaaraanta u yahy nijaas yahay qaybina ay ku tegeen xaaraannimadiisa daliil waynuu haynaa laakiin inuu nijaas yahay daliil ku khaaso uma hayno ku cad uma hayno aayadana dee waa caam amr ilahay wuxu uhi inama alkhamru wlmaysiru wlanصaabu wlazlaam afartaa shay rijsun waa wasakda marka haddii rijsun lagu fasiro waa xaraam dee way cadday oo min camal shaytaani baaba la raaciy haddii rijsun lagu fasiro waa nijaasna dee waxaa la isla waafaqsan yahay kuwan kale masel tusbixii lagu faashanayay saramkii iyo waxyaabaha iyo dahabkii maysirki khabaarkii iyo waxyaabaha taabashadoo de inaanay nijaasayn dee tanna waa lamid unba markaa adi waa masale khilaafiya qofku dee hadduu iskaba dhowrsadana maadaama culimadu xaggaa ay u bateen nijaasnimadooda iska fiican khilaafka kale culimada ee halkan ay ku xuseen waxa weeye nijaastii haddii ay isbedesho oo wixii macnaa istixaala ay ku dhacdo wixii kolkii hore kharibaya urtiiyo aragiyo dhadhankii ay meesha ka baxaan daahir ma noqonaysa iyadana ha iyo mayaba la yidhi waxyaabaha ay usoo qaataan waxaa ka mid ah nebigu wuxuu diiday calayhi salaatu wasalaam neefka xoolaha ee cunaya saxarada matala ama digaaggii ama ridii ama saci wixii saxarada cunayay iyo qurunka in hilibkiisa iyo caanihiisa aan la cunayn jaleela la idhaahdaa marka kaasay daliishanayaan kaa ayay daliishanayaan oo le maadaama kaa la diiday de waxaan kalena waa lamidun bay noqon karaan laakiin taa lafdigeeda marka muddo ay joogto ee wixii uu ka baxo de inay xalaal ahayd baa macruuf khilaafka kale ee culimadu ay xusayaan waxa weeyaan shaygan nijaasoobay ha la nadiifiyo laysla waafaqo si loo intifaacsado waxa wax lagu nadiifinayaa ma biyaha uunbaa mise maadooyin kale waa lagu nadiifin karaa isaguna waa khilaaf jira abu xaniif oo kale waxa uu ku tegayaa waa madhabtu madhab niman ra'yi badan baa isku ururay oo aada u dadaalay waxa ay leeyihiin shaygaa haddii nijaasta lagaga tagsiin karo wax kale oo halkii biyaha wixii ay qabanayeen qaban kara isaguna waa banaan oo waa lagu nadiifin karaa wax kale laakiin saddexda madhaba kale mee biyuun baa laga maarmaana bay leeyihin ilaa istijada mooyaane oo istijada waraaqu isticmaali karaa qof daliil baa dee kusoo aroray taas abu xaniifa waxa uu daliishanayaa waa ruuxa laynoo sheegay buuhi qofku marka uu kaba gashan yahay ee uu masaajidka gelayo uun haddii kabihiisa wax wasakii ay soo taabteen inuu dhulka ku xaqayo inuu dhulka uun ku xaqayo dabeetana uu ku engejinayo kaga nadiifinayo iskagana tukanayo dee taasiba mabiyaa buuri meeshii kaftiina nadiif bay noqoto salaadii baa lagu tukaday hadda biyana maaha ogowgi ilaa xadiidkiibaa waxa u ahaa idaa wadia axadukum ulada binaclayh fa ina turaaba lahu tahuur markuu midkiin wasakh ku joogsado kabaha ku xoqo dhulka ciiddaa nadiifinaysa ruux dumarihina waa tii nebiga lahayd waxa maradaydu way dheer tahay meelo wasakha baan sii maraa maxaan ka yeelaa dabeedna nebigu wuxuu ku yihi dee ciidda ka dambaysaa nadiifinaysa adigoo a'imaduna taa way ka jawaabeen oo waxay tilmaamayaan wax xaalado gaara taas xaaladaha gaara unbaa lagu dayn doonaa un daliilkaa nusuustan badana tilmaamaysa biyahana la ihmaalin maayo la camal tiri maaye wixii aan xaaladaha gaarka ahayn biyaa loo baahan yahay biyuhu waxay u jarayaan caynta nijaasa si aan wax kaleba u jarayninba waaya xadiidka saddex iyo labaatanaad oo can anas ibni malik radia allahu canh qaala wuxuu ihi anas lamaa kaana markii uu yimi yawmu khaybara maalinkii khaybar ee yahuudda lala dagaalamayay amara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu amar ku siiyey abaadalxata saxaabiga la yidhaahdo ayuu yihi war abu abudalxow bal kor u dhawaaqo idaacad noqo oo dadka ogeysi weeyi fanaadaa markaasuu dhawaaq iyo u dhawaaqay abu abudalxi oo xokeynihii nebiga ka ag dhowaa ka mid ahaa ogeysiis ku bixinaya ina rasuula allahi sala ina allaha warasuulah yahow ilaahay iyo rasuulkiisu yanhayaanikum waxa ay idiin diidayaan can luxuumi alxumur dameeraha hilibkooda dameerihii alahliyati ee dadku uu isticmaalayay guri la raranayay ee aan dabadda joogtay ahayn fa innahaa hilibkaasi rid waa wasakh wey iyo nijaas ha laga hadho ina allaha warasuulah ogeysiiskii weeye wardadiihow ilaahay iyo rasuulkiisu yanhayaanikum waxay idiin diidayaan can luxuumi alxumuri alahliya dameeraha dadku uu haysta ee dameer dibadeedka aan ahayn in hilibkooda uu xaaraam yahay fa inahaa rid waa wasak iyo waa xaaraan iyo nijaas muttafaqun calayh xadiidkaasi sidaas u tilmaamay khaybarna waa meel waqooyiga ka xigta xoogaa boqol iyo siyaabo kilo ayay ka xigtaa waqooyi madiina niman yahuud ahaabaa isku urursadau nebigu la dagaalamay calayhi salaatu wasalaam marka maalintaasa la xaaraantinimeeyey bahalkan la yidhaahdo dameeraha la yidhaahdo iyo buquulka laakiin farasku isagu dee waa ka hadhan yahay farasku soomaalidu way sanifeenuna wuxuu idhahdee foka ilkaha sare la un bay idhahdeen qaaciidadaa ilkaha sare a meelay kala soo baxeen maan garan wixii ilka sara lahiba dee dadku ilka saru leeyo dameerku ilka saru leeyo farasku de ilka saru leeyo ah, xaggaasay wada mariyeen marka taasi wax tixgelinle ma ahe daliilkun baa tixgelinle oo masel bahalkan habar dugaage micil oo dhan wixii eh, micilo ah waa la diiday haddana waraabaha xadiid gaaraa kusoo arooro tilmaamay inuu xalaal yahay eh, gammaanka haddii la xaaraantinimeeye faraska daliil gaara isagana kusoo aroray ah. waxa qofka muslimka ay ah tixgelinayaana waa daliilka uun wixii daliil uu kusoo arooro waa la tixgeliy baabkii nijaasta aynu ku jirna sida hilibkooda xaaraanta u yahay ayuu hilibkoodu nijaasta u yahay wey markuu hilib noqdo xadiidka waxyaaba aynu ka faa'idaysanayna waxaa ka mida dameerku in hilibkiisa iyo dhiiggiisa iyo kaadidiisa iyo ah, digadiisuba uu nijaas yahay laakiin waxa la yidhaahdo dhareerkiisa iyo caliyadiisa isaga khilaafka ku jiro waynu arki sidaa uu xaaraanta u yahay waxaa la yidhaahdo hilibka dameerka ayuunbuu caanuhuna ay u yihiin nijaas ama qofku kix ha qabo amaha caafimaad eh waa la iska daynay ilmo yaroo kix qabay ama ku dhaaminayaan caano dameer ama khamri may dhakhtaruun geeyaan maxaa sacsacay dhibkeeday leedahay dembigu wuxuu saaran yahay un qofka weyn xadiidka maadaamuu nebigu dameerihii dadku ay haysteen sheegay waxa halkaa ka baxaya dameer dibadeedka dameer dibadeedku waa xalaal isagu inaga sarowna waa la ydhaha dameer dibadeedna waa la ydhaha kaa hareeryaha leh isagu xalaal wey sidaa ay xaaraan utunbay nijaasna utay raqamka lixaad xadiidkan iyo xadiid kalu tawfiiq ka dhexaysiiye sheekhu xadiidku waxa uu sheegay yanhayaanikum damiir musana ayaa uu nebigu ku jamciyey ilaah iyo rasuulka yanhayaanikum waa ilaah iyo rasuulku way idiin diidayaan iyada oo nin khudbadaynayana uu u diiday ilaah iyo rasuulka inuu damiir ku jamciyo oo nin khudbadaynaya nabiga agtiisa ayaa wuxuu hi an yakuna allahu warasuuluhu axaba ilayh man yuic illaha warasuulahu faqad rashad waman yacsihima faqad gawa faqaala bisa alkhaiibu am xadiiku waa saxiix nabigu wuxuu ku yihi waa nin khudbadeeyo adaa u liitee maxaad ilaahay rasuulka damiir ugu wada jamcis xadiidkaa kale iyo kanina waxay tilmaamayaan inuu nabigu damiir ku wada jamciyey marka adigu almuhimtaasi waxa ay la xidhiidaa laba xaaladoodu marka had iyo jeer la kala fahmayana ma masaladu aanay ishkaal galayn iyo madmadow waa la jamcin karaa sida xadiidkan iyo kaa kala tilmaamayaan laakiin marka dad caama lala hadlayo laga yaabo masaladu inay madmadow geli karto oo khaaliqa iyo makhluuqa xaqoodu isku darmi karo laba oo kala gooniya waa inay noqdaan masalo xagga luqada un la xidhiidsan taas culimadu waxay isku waafaqeen digada bahalkan la bahalaha dameeraha jigadooda iyo dhiigooda iyo kaadidooda iyo inay iswada raacayaan hilibkooda oo saa nijaasa yihiin waxay se isla khilaafeen dhididkiisa iyo dhareerkiisa dameerkiisa way jiraan culimada qaarkood oo ku tilmaamay inuu nijaas yahay inuu nijaas yihiin waxyaabahaas sida si raajixa waxa weeye inaan dhareerka iyo afkiisa waxaan ka soo daadanay iyo caliyadiisa iyo xaas inaan nijaasahay iyo dhididkiisada arrimahan soo socda daraaddood marka hore nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa gaadiid buu ahaa oo waa ay isticmaali jireen lamana sheegin inay iska ilaalin jireen waxaasoo ay iska maydhmaydhi jireen bal mar uu nin munaafiqi ku dameerka nebiga wax ka sheegay asxaab dhan baaba u dagaalantay isagoo dameer nebigu fuushan buu yihi xalqad nin munaafiqa ah cabdillaahi ibn ubay la jiray uu fadhiyey markaasuu yihi maxamedow xaggaa nooga dud dameerkaaga iyo urtiisa waa kuwii dabeedna koox asxaabta ka midii ah ninkii la dagaalamay yihi dameerka nebigaa kaa wanaagsan macnaa waxbaha ka sheegin wax maaragtay ama dhididkiisa ama siigadiisa waxbaa ka sheegin midda labaad bisada markuu nebigu ka warramayo wuxuu ku sababeeyey bisadu nijaas maaha buuli maadaama ay tahay waxaan idin dhex wareegaya dee ciladaa waa laga helayaa dameerkana gacantii baa lagu hayaa suuqii buu joogaa biyii buu dhaaminaya waa la fuulayaa marka wax laga ag fogaan kara maaha midda saddexaad qaacidadii qawaacidda shareecadda kamid mid ahaydna way khuseyn karta waa lagu fasiri karaa almashaqatu tajlibu taysiir marka shayga iska ilaalintiisa dhibaata ay ku jirto sharcigu u fududeeyaa sida bisadaas oo kale iyo dameerkii iyo buquulki waxyaabahaas intaasoo dhan marka la isu geeyo wixii intan uu nool nooliyay dhididkiisii iyo dheecaankiisii iyo maxaanku raa dhareerkiisi iyo waxaas isagu nijaas maaha waa kaa ibnu qayim le daliilu najaas laa yuqaawimu daliila dahaara daliilada tusinaya in waxaasi ay nijaas yihiin iyo marka la isu eego daliilada tusinaya inay daahir yihiin kuwa daahirkaa xoog badan bu laakiin dee kaadihiisii iyo digadiisii iyo dhiiggiisii iyo hilibkiisii iyo caanihiisii intaasi waa nijaas iyagoo la isla waafaqsan yahay xoolaha nool digadooda iyo kaadidooda waynu arki doonaa iyaga wa can camri bni khaarij radia allahu canhu qaala wuxuu uhi khadabanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu khudbad noogu akriyay biminan mina oo ka mida ah mashaacir saxadka wahuwa calaa raaxilati marka gaadiidkiisii wuu fuushanaa nebigu neefkii uu fuushanaa hashiibuu dusha ka fuushanaa walucaabuhaa hasha dhareerkeeduna yasiilu waxa uu ku dareerayay calaa katifi garabkayga saxaabigan camar camru bn khaarija ayaa wuxuu leeyahay hashii aan hayay hogaankeeda dareerkeedu garabkayga ayuu ku daadanayay khatabanaa rasuulu llahi biminan wahuwa calaa raaxilati nebigu miyuu noogu khudbadeeyey isagoo neefkii dusha ka fuushan hasha ahaa si loo arka dee ile qofka bani aadamkaa ah saamayn buu codka ku leeyahay marka uu maqalka iyo muuqaalku isu raaco haddii uu maqalko qura maqlo oo qofkii hadlayay waa laga yaabay isku saamayn marka wa lucaabuha yasiilu calaa katafi lucaabku waa dhareerka dhareerka neefkuna garabkaygu ku dareerayay xadiisku waa saxiix mustafaadaadka markaaynu galo neefka geela ama xoolaha hilibkooda la cuno dareerkiisu isaga xadiidkana cadeeyey in uu daahir yahay waxaa kaloo la mid a ah, bawluhu wa rawfuhu fa inahu daahir digada xoolaha iyabuu ku yidhi iyo kaadidooda wuxuu u daliishaday marka xadiidu lculaniyiin xadiidkaasina waa kii tilmaamaya inuu nebigu qolo caloosha ka xanuunsatay yidhi geela halkaa jooga irmaanka ah u isku darsada caanaha iyo kaadida oo cabba dee caana iyo kaadida isku darsadeen way cabbeen mudday isticmaalayeen way qush baxeenoo way bogsadeen waa nimankii markii dambe geela qaaday lasoo qabqabtee la laayay dee nijaas muu idhahdeen nebigu cabba waxaa kaloo soo aroortay inuu iskaga tukado xero ari laakiin madhabta shaaficiga ayaa iyagu qabaa in kaadida iyo digadu ay nijaas yihiin markii arrimaha la weydiiyeyna taasi waa daruura bay yidhahdeen oo dee waa dhibaato haysatay daraaddeed isaga xaaraantiina marka qaarkood nijaasina waaba de laga yaababa inuu daruuro u banaanaan karo digadan ariga ka warrama ee uu nebigu ku tukaday markii la yidhina waaba laga yaabaa bu inuu tijaab isaga dhigay laga yaabaa miidhan bay ku meeraysteen marka sheekhu wuxuu rajaxay taa ah xoolahan aynu cunayno ee hilibkooda iyo caanahooda ilaahay noo xalaaleeyey waa nicmooleydee eh. in iyaga digadooda iyo kaadidoodu aanay nijaas ahayn dadkana saasaaba u dhib yar bay rabtaa in la qaato oo dee reermihii marka uu qofku yahay rag iyo dumarba ee uu ku howlan yahay xoolaha iyo ilaalintooda aad bay u adagtay siduu isaga ilaaliyo kaadidooda waxaa halkaa aynu ka faaidaysanay oo kale bu jawaaz lkhudba walmawcida cala araaxila neefka xoolaha u tura waa la yidhi laakiin wixii aan dhibu ku ahayn waa lagu qaban karaa mudduu nebigu maalintii carafa iyo maalintanba neefka dusha ka fuushanaa oo dadka uu u khudbadaynayay maalmuayaa mutasriqa in lala hadlo weeyo oo dadka oo dee nebiguna afar khudbadood baa buu jeedin jiray qofka khudbadaynaya xokayna wuu yeelan karaa saacida sida nibiga ninka niba nebiga uu saacidaya calayhi salaatu wasalaam wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxa uu ahaa yaqsilu lmaniy manidiisa wuu ka maydhi jiray marada uma yakruju wuxuu u bixi jiray ila salaati salaad inbuu iska tegi jiray fii dalika tawbi maradaa lafteeda uu marida ka maydhay ayuu salaada ku tegi jiray wa ana anduru aniguna waan eegaye waabaa ii muuqatay ilaa athari alkasr meeshii laga maydhay manida raadkeedii oo kasii muuqda wa ana anduru aniguna waan eegayay ilaa athari alkasr meeshaa la maydhay ee raadkii manidii uu kasii muuqdo buqcad buqcad oo isii muuqanaysa muttafaqun caleyh walimuslim saddexda riwaayo way isku dhow yihiin muslim waxay riwaayadiisu ahay laqad kuntu waxaan ahaa afrukuhu mid ka jajabisa waan ka jijibin jiray maniga min thawbi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam maradii nabigaan ka jajabin jiray iyadoo ku qallashay farkan jajabin iyo burburin fa yusallii fiihi uu iskaga tukan jiray iyadoo aan la maydhinba wa fii lafdin lahu lafdi kale oo hab kale oo u wariyey muslim riwaayada wuxuu sheegay sidan laqad kuntu waxaan ahaaday tiri caaisha xaaskiisii samafalka badnayd axukuhu marida qallashay axukuhu waan ka xoqi jiray yaadisan iyada oo engegtay manidaasi bidufri cididaydaan kaga jajabin jiray min thawbihi maradiisa laqad kuntu axukuhu waan ka xoqi jiray yaabisan iyadoo qallashay bidufri cididaydaan kaga jajabin jiray min thawbihi maradiisa lamana maydhi jiray waa ta aynu hore usoo nidhi dee wixii markaa xaqa waa laysku baraarujin ina allaha laa yastaxii min alxaq ilahay xaqa kama xishoodo waxyaabo badan baad ka helaysaa kutubtan maaragtay axkaamta iyo fiqiga ah iyo axaadiista mawduuca ka hadlaysa oo noloshaada daakhiligaa ku saabsan qofkuna uu ka xishoon lahaa inuu cid weydweydiiyo rag iyo dumarba marka dabeetana uu taa aqoon u leeyahay iftiin buu ku sugnaanayaa wufci buu ku sugnaanayaa diiq iyo cidhidi badan oo uu geli lahaana waa ka baxaya cali bna abi aalib radia allahu canh ayaa wuxuu leeyahay nin madyi badan baan ahaa madyigu waxa wey dhareer yaroo qofka xubinkiisa taranka ka yimaada oo aan manidii bani aadamka ilahay uu ka abuuray ahayn kolkaasaa dee haddii aan nebiga weydiin lahaana dee sodog buu isna noqday halkii loo noqonayay oo nebigaabaa soddonkii noqday marka saxaabiga intaa xishoodo muddu la rafaaday markaa wuu maydhaa uun wuu maydhaa uun bal ninka dhaxantaa mar walba maydhanaya bal ka sheekee diiq muddo kadib ayaan markaas samaystay buui ergey miqdaad ayaan u dira waxaan ku ihahdo inoo soo weydiye nebiga haddii uu soo weydiiyeyna wuxuu ihi mushkiladi ma jirte waa sida kaadid oo kala un manaa halkaa ay ka timi iyo halka yar ay taabatay unbaa layska maydhaya qofku waana weysiisanaya sidii kaadidoo kalen wey marka maydhasha ma jirto waxaan uga jeedaa marka nusuustan uu qofku isdul taagay halkeeda ugu tago wax badan oo dhibi lahaa ayaa u sahlanaanaya runtii ehelkiisana uu ka anfici karaa dumarkan rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaanay arrimahan uga xishoonayn inay wax ka sheegaan ilaahay baa amar siiyo waxa uhi wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illaahi waalxikma dumarow waxaa amar aan idinku siinayaabaa ilaha uhi in aad gaadhsiisaan ummadda guryihiina cilmiga ka burqanaya ee nebigu uu sheegayo oo ah aayaadka ilaahay iyo axaadiisa ammaanadaasay dabeedna ummadda gaadhsiinayeen lidalik bay dhowrka asxaabi ee ugu ugu xadiid badan bay caaisho ayay tahay ta keliyahe eh ku jirte dumara lixda kaleba waa rag wey waaya marka sidaas aanad ula yaabaynin waxbaa la jajabiyey waxbaa la xoqeeyo iyo maribaa sidan ahay toona marka xadiidku waxa uu leeya caaisha waxay leedahay marada nebiga maridu ka maydhi jiray ama iyadaaba uga maydhi jirtay mariduna waa shay adag markaa dabeedna shayga marada cad marka ay ku dhacdo buqcadeedu way kasii muuqataa intii la maydhayba mararka qaarkoodna wuunan ka xoqi jiray iyadoo qallashay nebiguna waa ku tukan jiray mustafaadaadka xadiidka waxyaabaha aynu kala baxnay ee laga dheeganayo ee axkaama waxaa ka mid a kuwan soo socda sunnuhu waxa uu ahaa inuu mararka qaarkood nebigu iskaga gaabsan jirayba in uu iyagoo yaabisa iyadoo qalasho iska jejabiyo mararka qaarkoodna maydhi jiray waxaynu ka faaidaysanay biyahan taranka ee ilaahay uu ka abuurayo bani aadamka in aanay nijaas ahayn ee ay daahir yihiin ayaynu ka faa'idaysanay xadiidka maadaama isagoo qallalan uu nebigu jejebiye oo aanu maydhin waxase iska fiican haddii uu qoyan yahay in la iska maydho oo dee si uu maaragtay u yaryaraado shaygani muuqaalkiisa sida duufka iyo iyo unbuu la mid yahay un xaakada iyo waa mustaqdar waa la yar karaahaysanaya waa la yar qulumaysanaya laakiin nijaas maaha waxaynu ka faa'idaysanay nebigu calayhi salaatu wasalaam noloshan adduunyada siduu iskaga fudaysan jiray nin jeestaynay oo bedlada kala bedelaya sideedna ma ahayna maradiisaa hurdadu iskaga tukan jiray mararka qaarkoodna wax dharahoo badan oo lagu xaragoodo isku hawli jiray ma jirin laakiin dee taa uu wax kaga babe-aan buu iskaga tukanaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam wax la yaabana ma laha wax la yaaba ma leh qofku dee haddii uu waxani dariiqo xalaala ay ku yimaadeen ama dariiqo iska jaa-isahoo bannaan wax ilaahay uu ku abuurayna uu yahay bani aadamka waxuu ama ku nacasoobayo ama lagula yaabayo ama fariidnimadii ka bi'inaya ma ah aynu ka faaidaysanay ruuxa dumar ahee raalliyadda ah ee wanaagsan almar'atu saalixa almutaxabibatu ilaa zawjiha inaanay karaahiyeysanaynin arrimahan oo kale inay la daweyso saygeeda sida isaguba aan u karaahiyaysanaynin duruufaha noocaasa iyadana ay u habboonta inuu wax kala qabto raqamka sagaalaadna waad sii akhrii doontaan rudubatu farji lmaraya buu ka warramaya waxa faa'iidada kale uu sheekhu sheegayaa wuxuu qofka bani aadamka aadamkaa ah waxa ka soo baxa bui saddex shay shay waa la isla waafaqsan yahay in uu daahir yahay dood la-aanba waxyaabaha bani aadamka ka soo baxa waa saddex shay mid waa la isla waafaqsan yahay inuu daahir yahay waxyaabaha daahirka inuu yahay la isla waafaqsanya waxaa ka mid a ah ilmadiisii qofka bani aadamka ahaa candhuuftiisii iyo duufkiisii iyo dhididkiisii gaal iyo islaamid kastaa ka baxeen waxa labaad oo inuu nijaas yahay laysla waafaqsan ila baabkii nijaasadaynu ka warramayne qofka bani aadamka ah saxaradiisii iyo kaadidiisii iyo dhiiggiisii iyo wadyigii iyo madyigii wadyigii iyo madyigu dee horta saxaradii kaadida garatay dhiiggiina garatay laakiin wadyigii iyo madyigu waa qofka marka xubinkiisa tarankuu yar dhaqaaqo ama hamadi ay ku timaado biyaha raqiiqa jilicda san dhareerka ka yimaada wey rag iyo dumarba way yeeshaan marka wuu iska nadiifinayaa u qof sida kaadidoo kale sidaa xadiidka cali uu tilmaamayo waxase ceeba in dadka qaarkood ay yidhaahdaan nin intay maaragtay iblaysu ku afuufo hebel waa weli oo kaadidiisaaba la barakaysanaya weli taama maqasho heerkaa dad baa gaadhay oo isaguna inta uu taad cuno marqaamuu doobiyo ayuu marna jaaska ku buufinaya marna kaadida <laughs> way dhacdaa waa jirtaa ile qofka haddii la duufsado la maro wuxuu noqonayaa wax silanoo la yaab leh waaya waxa la isku khilaafsan yahay labadaa shay haddii la isla waafaqay waxa la yidhahda manida manida ayaa la isku khilaafay isaga waa nijaas manidu iyo ma aha ee waa daahir labadaba abu xaniife iyo maalikiyada labadaa madhab baa ku tegay inay nijaas tahay biyahan taranka qofka bani aadamka ka soo baxaya waxay u daliishadeen arrimahan uu nebigu de waa ka qofka bani aadamka ka soo baxaya waxay u daliishadeen arrimahan uu nebigu de waa kaa iska maydha bay idhaha waa koob marka labaad halkii kaadidu ay kasoo baxday buu ka soo baxay buui marka saddexaad kaadidu meel la soo marun buu la mid yihi marka afraad dee waxaad nala waafaqsan tihiin manidani kolka ay gasho riximka hooyada ee ay xinjir isu bedesho xinjirtaasi hadday ka soo dhacdo inay nijaas tahay waa nala waafaqsantihin xinjirtana manidii unbaa noqotay dee manida maxaad daahir uga dhigaysa haddaad xinjirta nijaas ka dhigta falsafadaasay ishordhigeen aimada daahirka ku sheegaysaa dhowr daliil bay soo qaateen daliiladaa waxaa ka mid a ah, kan aynu hayno waar hadday nijaas tahay dee nebigu wuu maydhi lahaaye ku jejebin oo kuwa kuma gaabsadeen marka marna way soo aroortay inuu maydhay marna inuu sidaasun uga yaro xoqay sidii duufka iyo looga yaro xoqi jiray marada de hadday nijaas tahay xoqid laguma daayeen marka labaad qofka bani aadamkaa ilaahay markuu ka warramayo wuxu uhi walaqad karamnaa bani aadam bani aadamka waan maamuusay dee sidee loo maamuusi haddii la idhaahdo asalkiisii baa nijaasa taasina waa mid marka saddexaad nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii nijaasi hadduu jidhkiisa ku dhaco wuu u degdegi jiray cid walba isagaa uga degdeg badnaa inuu iska nadiifiyo waxa uu daliilay isagoo salaada ku jira ayuu kaftii jegda u tuuray kabihii asxaabtuna waa kuwii kabaha wada tuuray markii salaadii laga baxay buu yidhi maxaa kabaha u tuurteen de waxaad u tuurtay sidii cigaalkii l maxaad ka carartee wax ariga wa ka cararay <laughs> adigaa tuuray bay dha anana waanu tuurnay maar aniga malagiibaa ii sheegay in kabaha nijaasi ku taale kuwiina iska wata mar labaad waxaynu soo maraynay nin reermiyo masaajidka ku kaajay mu odhan in ha iska engegtiyo iska fadhiiste wadaan biyaa dhaqsaha loogu shuba buui bahashani haddaba hadday nijaas tahay ilaa intii engegaysa kuma daayeene jejebinna laguma daayeene horay buu ka maydhi lahaa wاraajixu maa dahaba ilayhi ashaaficiyu waaxmed raximahum allahu tacaala sida raajixiina waxa weeye afarta madhab labada madhabee dambe waa axmed ibnu xambal iyo imaamu shaafici sidaa ay ku tegeen oo ah manidu inay daahir tahay sidaa darteed qofku haddii ama xaaskiisa ha kulmo ama ay isku jinaabooda habeenkii maradiisa wixii gaadha waxba uu iskaga tukan karaa laakiin dee jirkii jinaabadu ka maydhanaya oo jinaaba ka maydhashaduna waa mid gaara marada oo sideeda layskaga yskaga daayaana waa xaalad gaara waaya fuqahada shaaficiyadu mar bay kasoo reebaan kutubta mudawalaadkaas bay ku xusaan markaasi waxa weeye qofku isagoo aan kaadidii iska maydhin ee matal iska yar engejiye hadday ka timaado taasoo kale waa xaalad gaara waay markaynu soo ururina waa caynka wa can abi samx radia allahu canh qaala qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxu uhi yugsalu waa la maydhi doonaa min bawli ljaariyati inanta yar kaadideeda wa yurashu waa la rushayn doonaa waa la yar buufin min bawli lghulaam inanka yar kaadidiisana axrajahu abu daawud wاnnasaa-i waصaxaxahu alxaakim walxadiidu صaxiix kama qaala alxaafiظu fi talkhiis اlxabiir waaya waxa uu xadiidkani tilmaamaya nijaasta loo yaqaano nijaastii muqalladada ahayde weyneyd waynu soo marnoo tii ayga ahayd nijaasta mutawasidada ana waa ee dhexdhexana waa tanaynu ka soo warranayna nijaasta mukhafafada ee fudud ayaynu halkan ku arkayna waa kaadida inanka yar ee aan weli raashin cunin aan weynaanin ee iyada laba sano jooga meesha uu ku kaajo ama cidda uu ku kaajo waa la rushayn doonaa siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam sameeyey ilmo yaroo mujo ah ayaa loo keenay wuu naxariis badnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nin iskibriye ma ahaynoo caruurta iska kibriya ee caruurtiisi iyo kuwa dadkaba ile waa wada caruurtiisii une wuu heellana wuu jeclaa dad tusaaro ilmo yari nebi iyo cid kale ma kala egaye wuuba ku kaajayba dabeedna waa kii biyo yarunbuu shaa saa ugu rusheeyey wuxu uhi intaasaa ku filane iska dhaaf xadiidkana markaa nebigu wuxuu ku kala qaaday inankii iyo inanta inan inanta yar kaadideeda waa la maydi buui inankana waa la rushayn nasku waa saas wey mar hadduu naskuna ansaxo xikmaddu waxay doonaysaba ha ahaatee waynu qaadan doonaa facala ara'si waalcayn waxba markaa falsafadayna mayno sida calmaaniyiintana isa soo taagi mayno odhan mayno durba islaamku iyagoon weli waaweyn rag iyagoon weli waaweynaanin ayuu rag iyo dumarkii kala exashadooda bilaabay halkaasay ka bilaabayaan male iyagoo yaryar ayuu ku bilaabay bay odhanayaan calmaaniyiinta waxba saa odhan mayno xadiidka waxaa laga faaidaystay ehm, labadan shay mooyaane asalkooda kale inankii inanta waa isku mid labadan shay ee daliilku kala farqiyey mooyaane kaadida inantuna nijaasooyinkay ka midta ta ina ta inankuna ama tawiilkuna kuwa fudud bay ka midtahy waase muddadaasi waxa weeye intaanu raashin cunin dee aanu qof weyn noqonin rushayntaasaana ku filan ba waxyaaba isku dhown buu ka dhigay mustafaadaadka marka haddii la yidha hala rusheeyo dee iyadu waxaanay u baahnayn yaro jijibin iyo in dee saa loo yaro xoqo uma baahna tan kale laakiin sidii dee shayga caadiga loo yaro dhaqdhaqaye loo maydhayay ayaa loo maydhi doonaa culimadu waxay isweydiiyeen kalow maxaa sirahe ku jirta meesha sirtan loo kala farqiyey inankiiyo inanta maxay tahay ayay isku yaro dayeen iyadoo aada soo fahamtay sirta iyo xikmadda ama hala fahma ama yaan la fahmina kol hadduu daliilku ansaxo in la qaatuun ba addoonnimadu tahay laakiin haddii ay isu sii yarbaaciyeen waxaa ragga qaarkood malaa waa siday u badan yihiin ay ku sheegeen inankiiyo inanta hayntooda iyo wadwadkooda dadku wuu yaro kala badan yahay oo wax dadka iskaga abuuran wey iyo naanaysan loo bixiyo iyo hebel yaroo la wadwado iyo waxaas waa la sidsidaa un idanta inta badan hooyadeed unba haysa marka almashaqatu tajlibu taysiir baa qaacidadu ahay wixii dhib keenaya fudayd baa ka yimaada kulamaa baaqa alamru itasaca waayo waxa qaarkoodna ay sheegeen masalo kale oo casrigana lagaba yar dhawaajiyey oo ah in xagga marka la eego dheefshiidka iyo la xidhiidha oo xaraaradda inanku inay ka badantay tahay taynanta sidaa darteed xaraaradooda kala badani waa masalo dhakhaatiirta ka jawaabi doontee inay waxa ka soo baxaya dheeraadka ana saameyn ku leeday maadaama xaraaradiisu ay badan tahay inanka inay ka khafiifsan tahay kaadidiisu tahay inanta oo xaraaradeedu ay yar halkaana waxbay mariyeen bayolojil ahaanba u eegeen qaarkoodna waaya calaa kulli xaal wixii kale ee ka soo haray kaadida waa iskaga mid inkastoo culimada qaarkood ay hunqaacadiina raaciyeen wax si lagu raaciyo daliili ma jiro unqacadu inanka iyo inanta waa isku mid un waa isku mid nijaasooyinkii ayaa aynu ku jirnay taasina waa tii yar yarka marka halkaa hooyadii ilmaha yar haysay wixii ay hubsatay ee kaadida ah saasunba isaga yaro rushayn doonta cibaadada uga tegi mayso dumarku dhibka haystaa waxa weeyaan cajsi baa iskaga dhaca ilmaha yar hayntiisa iyo xaqa uu leeyahay kama caajisayso xaqa ninkeedana kama caajisayso dharkiisa way maydhaysa keedana way maydhaysa laakiin xaqa ilaahay bay ka caajisaysa ilmi yaraadana wasakheeya wuu nagu kaaji saasay leedahay marka ay salaada tukanayso haddii dharkeedu wasakhaysan yahay ha iska yaro dhigato mid kale ha iska gashato dirac kale ha iska gashato waayo haddii aanay hayninna marka ha iska rushayso ha iska maydho intaasaa ku filan وعن أسmاء بنt أbي بكr رضي الله عanهma أن النبy صلى الله عليه وسلم qاal نbigu waxa uu yihi في dmi الxayd dhiigga caadada ah yusiibu thawb oo marada ku dhacaya gabadhu siday ka yeelaysa siday se u nadiifinaysa waa arrimihii dumarka khuseynaya iyaguna wuu u sharxay nebigu ummadda oo waxau ihi taxutuhu way ka jijibinaysaa sidii manid oo kale uma taqrusuhu bilmaa haddana biyay ku jijibinaysaa mar labaad uma tandaxu markaasay biyo ku shubaysaa uma tusalli fiihi way iskaga tukanaysaa muttafaqun calayh saddexdaa jaranjaraa la marinayaa wixii dhiiga ama neefaad gowracaysi ha kaaga yimaado ama dhaawac ku gaadhay maradaada ha ku dhaco iyo jidhkaaga ama gabadhiiba ha ahaato kan ilaahay ku abuuree ka imanaya marka hore dhiiggan lakabka ah ama qarada leh ee marada saaran baa laga tuurayaa kadibna waxa lagu xoqayaa biyihii ayaa lagu xoqayaa lagu jijibinayaa si raadkiisii uga baxo iyo qaradii u lahaa ay uga baxdo biyo iyo saabuun iyo wixii la helo ayaa lagu xoqayaa marka sidaa looga saaro casaankii iyo wixiisii wasakdiisii ayaa dabeetana biyaha lagu sii daynaya biyaha dusha xoogaa biyaha lagaga shubaya saddexdaa marxaladood ayaa dhiigga loo nadiifiyaa saasuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inantaa dumaashida waa asma binta abubakrin la idhaahdo ee cashaa ay walaalaha ahaayeen ayaa xadiidkaa soo warinaysa waxa waxaa aynu ka faa'idaysanay dhiiggan inuu nijaas yahay la iskana maydhayo oo nebigu dee wixii nijaasuhun buu leeyahay hala maydho waxaynu ka faa'iidaysanoo kale qofku marka uu salaada tukanayo shuruudda salaada waxa ka mid a ah inuu qofku daahir yahay oo wixii nijaasa uu daahir ka yahay miftaaxu salaati dahuur waa furihii furaheediina waxa waajiba inta qallasho in laga jaro meesha dabeedna biyaha lagu isticmaalo sidaa uu nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ayaa wixii dhiigahoo dhan loo nadiifin doonaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa maradan inay gabadhu mar haddii been nadiifisay iska isticmaali karto garan oo sideedaba waxa muhiimo ah inaad ogaato wixii nijaasa marka la maydhayo marada nijaasta ah ma aha taa dumarkana ha loo sheego iyo jaariyadaha wixeen o dhan jaariyad baa gacanta ku hayse ha loo sheego iladii kana way ku qaririy oo isla booshaaqmiye marada nijaasta ah ama caruuri ha lahaato ama dad waaweyne ha lahaadeen maryaha nijaasta waa in gaar laga dhigo uskagba ha lahaadeena maryaha nadiifta ana waa in gaar laga dhigo maryaha nadiifta ah ee uska gale waa la isku dhex dari karaa tashtigaa lagu ridi karaa oo dee mushkiladoodu waxa weeyaanu uska saaran laakiin marada nijaasa ah iyada waa in gaar loo maydhaa marxaladahanuu nebigu marinayo dhiiggii saxaradii wixii saarna horta marka hore halaga laga suuliyo dabeedna ha la jijibiyo kadibna waa kaa nebigu tilmaamaya ha ku shubta buu leeyay biyaha tamdaxu waxay tilmaamaysaa inay biyuhu dusha kaga yimaadaan dhaafaana wixii wasak laga maydhayo o dhan biyo dusha kaga yimaado oo dhaafaa waa inay jiraan intoo biyihii dusha lagaga shubo waa inay dhaafaan ama miis ha saarto ama weel sii foorara biyihii dusha laga shubo ha dhaafe ta muhiimkii waa taa laakiin wixii caruurta iyo wixii isla nijaasabay haddii ltasi lagu wada rido kii u horeeyey ilaa kii u dambeeyey dee burushunbaa lagu wada saydhay maaa marka taa aada ha looga fiirsado waa habkii loo maydhayay buu nabigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam kayfiyatu izaalati najaas min athawbi wakayri way iskaga tukan karaysaa maradii raadka yara kasii muuqdaa wax dhibaato a ah male suulintun baa muhiima ah. kow laba saddex tiro in loo eego waxba daruuri maaha laakiin raadkaa in la tagsiiyo urtaa iyo wixii nijaasta in la tagsiiyo ayuunbaa muhiima cafaan yariba hadduu doonayo ha sii muuqdo meesha ha kasii bidhaamayo waaya marka maradii halkaa la iska dhigay nijaastii ay ka guurtay dee inta badan waxay usoo qaataan xaligan dharka lagu wada iyo waxyaabaha adu wixii wax nijaas logula xidhiidha dabeetana dacadku in badan ku dhacay dhacay iyo dabayshu isaga laftiisu inuu iska daahir noqon karo ayaa la tilmaamaya mar haddii wax badan oo kusii dhacay aanu jirin miy dhamaat